بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii labaad ee ka mid ah kitaab اlwadiica waxaynu ku soo jiray asbaabtii wadiicada keenaysay damaanka iyo dandhowga asbaabtana waxaynu ku soo ururinay shan sabab wax walboo loo tiiriyo dayicid ama laga soo qaado curfiga caado inaad dayacday ammaanadii laguu dhiibay in aad ammaanadii intifaacsato ood in aad khilaafto amarkii ninkii wax kugu ammaanaystay in aad gebigeedaba inkirto aslu ammaana iyo dardaarankeedii haddii culays kugu soo kordha aad dardaarmi lahayd ood kas oga tagto adoo awoodi karay shantaas sabab baan moodahayay inayna ku soo ururinay asbaabtuu marka sheekhu tirinayay wa minhaa waxaa ka a asbaabta keenta shayga lagugu aaminay in lagaa dandhabo anlaa yadfaca inuusan ka difaacin ammaanada mutlifaatiha wixii baabi'inayey ee dilayey maxaa yeelay waad awooddaa inaad ka difaacdo weeye haddii aad ka difaaci weydo taa macnaheedu waa dayicid tadyiici bay lagu tirinayaa falow awdacahu maala binaan cala alcurfi fii mulaq اlaxwaal waynu soo maray xaalada mulaqada iyo qowlka mulaqa iyo ficilka mulaqa tafsiilkiisa iyo taqyiidkiisa waxaa loogu laaban curfiga iyo caadada shay haddaan kuu dhiibto oon kuraa ammaanu kugu yahay io ilaali xagganna aada guddoonto dhaqanku wuxuu keenayaa shaygaa wixi dhibaya inaad ka ilaaliso aad ka dhowrto sidaa miyaysan ahayn falow awdacahu daabbatan neef xoolaa hadduu ku wacdayciisto ku ammaanaysto fa taraka uu ka tago ninkii wax lagu ammaanaystay calfaha calfinteedii iyo daajinteediiyo waxsiinteed laanka haddii la reebo waa masdar haddii la xarakeeyana waxaa weye waa isamka caadiga ah oo wixii la cuni lahaa calafka iyo daaq iyo raashinka weeye amaa calfigu waa waxsiintii falka aduu aad samaynaysa idan damina waa dandhabahaya calfinteedii buu ka tegey markaasay sidaa ku dhimatay wey neefkiibaa sidaa ku dhintay dameerkiibaa dhintay faraskiibaa dhintay neefkii geelahabaa dhintay biyo maadan siinin oo baad maadan siinin oo maadan daajinin idan damina wuu dandhabahayaa sidaa wey fain nahaahu hadduu ka reebo xataa hadday isnuqsaanto ay weydoobo oo neefka addaajin weyda biyana maas marka weyd buu noqday wuu caatoobay xataa arshu naqsi waa laguu leh dandhowgii waa lagu yeelanaya lannu neef kumanba anugu kuu dhiibtay wax baahina kuma qabanin waxaad ku calfisana maadan waayin aniga kharash imaadan weydiinin igumaadan daynqadanin marka neefkii waad halagtay wey fain nahaahu hadduu ka reebo canhu can ilcalfi calfintii iyo daajintii buu kuu diido wuxuu ku neefka i ilaali ammaanuu kugu yahay waxbana ma siin kartid buku mana aroorin kartid mana daajin kartid falaa yadmanu cala asaxiixi saxiix haddaynu qabsanno ma dandhabahayo sidaas ayuu leeyahay maxaa yeelay asagaa u idmay dhimashadeedii neefka halaagsankiisiba waxaa idmay ninkii iska lahaa taa macnaheedu waxaa weeye qowlkan ama wejkan uu leeyahay lianna xaqa damaan waxaa iska lahaa maaligi maaligi hadduu riday waa kaa dhachaya waa inagii soo marray xuquuqdu inay laba qaybood yihiin xaq maxdia lilaahi subxaanah wa tacaala iyo xaq maxdia li ee bani aadam iyo makhluuqaadka iyo xaq laysku haysto keebaa la rajaxaya waynu soo marra ila tahay dandhowgu iyo magdhabashada shayga dhintay xaq u lahaa weeye maaligii ama ninkii wax kugu ammaanaystay hadduuba asagu ku yidhi neefku ha dhintee faraha kala baxa taa macnaheeda waa maxay waa idnun fii qatlihi wa itlaafihi saasuu marka ku salaysan yahay wejka saxiixa ah muqaabilku wuxuu leeyahay waa lagugu leh لأنa idankiisu macno ma lah laa ruksata fii tadyiic اlamwaal buu le muqaabilku wejka daciifka kale ka soo horjeeda ama qowlka daciifka ka soo horjeeda wuxuu leeyahay wax ruksaa oo ma haysatid neefkan dil iyo dayac uu ku yidhi ninkii kuu dhiibto waxba kama jiraan hadalkiisa waxaa diidan oo ka soo horjeeda sharciga wey sharciga ninkii khilaafana hadalkiisu wax cibraa iyo tixgelina ma laha sidaa waxaa ku tegay jamaaca min a'imaة اlmadhab ka abi saciid اstakri marka ama astakri waxaa tidhahdaba abu cali ibn abi hurayra iyo abulxasan almaawardi ayaa sidaa qaba muqaabilkaasay ka soo horjeedaan imaam alxaramayn asagu wuxuu ku dhoweeyaa inay ijmaaca khilaafeen oo ay kharqiyeen ijmacaas ma jiro waa ijma waxaan u malanaya imaamku unu iska dhaadhiciyey ijmac jira ma aha ayb labada wejba wejka saxiixa iyo muqaabilkiisuba waxay isku waafaqsan yihiin adiga wax lagu dhibtayna inaad dembiilo tahay kii ku yidhi ha calfini neefka ha dhintana waa dembiile laa khilaafa fi ta'iim laba dembiilaad tihiin oo khitaabkii takliifiga waa idan wada qabanhaya aduguna caasi baad tahay asna waa caasi khilaafku wuxuu ku saabsan yahay fi damaan in laisku khalda ma ah neefkan majaadiinteennoo lagugu ammaanaysta ee ninku ku yidhi gaaja u dil inaad yeesho warkiisa ma ahay haddaad yeeshana waa dambaabtay macsiyaad ku dhacday idaacatlmaal baad samaysay cudibad imra'atun fii hiraad ku jirtaa khatar baad ku jirtaa xagga dembiga iyo imiga waxa laga niqaashayo waxaa weeye dandhowgi iyo magti neefkama laguu leh waa inu isgaranaan u malay marka asagu wejka saxiixa wuxuu kala qaadayaa labadii khitaab khitaabu takliifkiina wuu ratibay xukumkiisii khitaabuulwadcigii oo ahaa dayiciddi waa sabab uu ka imanayo dandhow sababkii ninkii lahaabaaba kaa cafiyey marka khitaabka waa dhacay isagu khitaabulwadci meesha waa ka buxuu leeyahy ama taaiim waa qaa'im shaqaynaya sidaas u jeedaa wadaadku wain acطaahu اlmaaliku kii neefka ama daabadda hadduu u dhiiboo siiyo calafan wax lagu calfiya neefkii inuu laan kala daxarakeyso ma calafaha wuu ka calfinayaa minhu min alcalafi yacni baadkii iyo calafku kuu dhiibay neefka waad ka noolayn wailaa hadduusan u dhiibin wuxuu neefka ku dhaqaalayo fayuraajichu asagu weydiino dib ogu noqon wuuu neef baad ii dhiibteed ugu ammaanaysatay wax la siiyana ma hayo waagadiisii iyo buunshihiisii iyo cawskiisii kee wixii lagu soo gadi lahaa kee neefka maxaan ku dhaqaalaya aw amase wakiilihii ninkaa wakiilkiisiibuu muraajacayno dib ogu noqon asaga hadduu waayo war wakiilkiiba u tegi neefkaasa wakiilkaadi ugu ammaanaystay neefkiina xaalkiisu uma wanaagsano hadaa la keeno wixii lagu noolayn lahaa taa waa la garta fain fuqidaa haddii la waayo maaligii neefka lahaa iyo wakiilkiisiba falxaakim amiinka meesha jooga la muraajacayna hawsha loo bandhigi waa qaadiga muslimiinta meesha ku nool ama mas-uulka meesha jooga asagaa marka soo dayn qaadi kharash soo qaadi neefka lagu nooleeyo hadhowna laga gooyo maaligii waxaad ku soo marteen kitaab alijaara walow haraba aljamaalu waad soo marteen ninkii awrta ninka ka kireeye cararay baxsaday masladiisi waad ku soo marteen tii bay la mid tahay fain fuqida hadii la waaya faaakim yani fayuraajic اlxaakim wey xaakimkaa la muraajacayn walow bacaaha maca man yasqiiha lam yadman fi اlasaxi haddaynu qabsanno sheekhu wuxuu yidhi oo u gudbay walow bacaaha daabada hadduu diro maca man yasqiiha mid soo waraabinaya ninkii wax lagu ammaanaystay yaa faraskii iyo daabadii iyo hashii yidhi hebelow qaado ceelka gee hilada ka soo waraabi balliga iyo wartagee maca man yaskiha amiina waa shardi nin asagu ku kalsoon yahay ayuu u dhiibay neefkii waa haddaynu dhahno ruux kaluu marka adeegsan karaa waynu soo maraa inay bannaan tahay hadday cudur iyo xaaje timaado neefkii marka sidaa ku dhintay nin amiina ayuu neefki u dhiibay soo waraabi buu yidhi gacantiisa buu ka baxay aafo kalaa ku timid lam yadman fi lasaxi haddaynu qabso ma dandhabahayo oo muxuusan u dandhabayno kow waa arrin u bannaanayd labo in lagu yidhaahdo ninka mudaca ah ama mu'tamanka la aaminay lagu yidhaahdo shaygaasi far ma qaadi kartid adaan kugu ammaanaysta hashaas ama daabada ama dameerkaa ruux kale saa uma taaban karo xoogo waa tadyiiq iyo taxakum cala almudac sidaa darteed waxay shaafici yidhahdaan ataxakum cala bima laa yaliiqu bimaslaxati اlxifdi mamnuuc daabit ahaan bay ka dhigaan waxay yidhahdaan ataxakumu cala almudaci in lagu amar taagleeyo ninkii wax lagu ammaanaystay bima laa yaliiqu bimaslaxati اlxifd waxaan ku habboonayn oon qabanin ilaalinta mamnuucun taxakumkan lama ogolo marka asal halkaasay bal huwa kasharطi اlfaasidi alladii yunaafii muqtada اlcaqdi bay yidhahdaan shardigii faasidka ahaa ee caqdiba ka hor imanaya soo baail ma ahayn fii kitaab اlbayc baad ku soo martay mucaamalaadka tanna waa lamid tanna waa lamid ayb asaxu marka asagu halkaasu ka duulaya khilaafkana waynu soo marray hadda caadadana taa keenaysa xaaskaada iyo addoommahaada iyo caruurtaada iyo ruuxaad aaminto inaad wixii lagugu ammaanaysta mararka qaarkood war ii ilaaliya war halka geeya oo saa qabta niyaabatan maaha iidaacan maaha aday niyaaba kaa yihin wa cala almuudaci kii shay lagu ammaanaysta waxaa dushiisa ah ilan xafdigaa keenahaye tacriidu iyaabi الsuufi dhogorta xoolaha dharka laga sameeyey inuu u bandhigo liriixi dabaysha kay laa yufsidaha adduudu dixirigu ama saamagaduhu suusan u aafaynin u baabi'inin wakadaa waxaa saaran lubsuha dharka inuu xidho cinda xaajatiha markay dharku u baahdaan in la xidho yani maalan dharku waxaa laga samayn jiray waagi hore hadee dhogor xoola laga samayn jiray haddana waa laga sameeya laakiin hadda warshadu habeeyaan baa waaba dharka u qaalisan adduunka hase ahaatee waagi hore dhogorta xoolaha weliba dee geela iyo idaha iyo dhogorta laga guraa laga samayn jiray dhogortii marka haddaan qoraxda la dhigin oon la qalajinoo suudha ai mxuu aha neefka xoolaha meesha aysan ka bixin iyo sinjidhiisa meesha aysan ka bixin waxaa soo raacahaya wixii xoolaha soo raaci jiray baalkii saamagadahabaa meel laga geeye la waayey kaasaa daba dhiganhaya marka in qoraxda la geeye inagu duud kaleo aragga galamyaan dhaqaanaa shekh nadir haye hargaha waxay degeli jireen sun samagadaha ma ahayn muxuu ahaa wixii kale xamarda waxaan mooday markuu yar ura asagu de inuu yahayo markuu asagu isqabtee hoolaa hoolahaasa raba <coughs> wakukaas samagadu maba taaban jirin miya hoolo marka ka dhigo waayahay wacalaalmudaci kii shay lagu ammaanaysta dushiisa waxaa ah tacriidu hiyaabi suf dharkii dhogorta xoolaha laga sameeyey inuu u bandhigo liriixi dabaysha kay laa yufsidahaa suusan u fasahdin adduudda howluhu usan u fasahdin wakada waxaa lamida hadduu saa yeeli waayo bimacnaa wuu dayacay wey wakada waxaa lamida calayhi cala almudaci lubsa dharka inuu xidho cinda xaajatiha markuu dharku ay u baahato xidhasho u baahato waxay leeyihiin dhadharka marka la xidho e, oy urku ama suudha ama riixda iyo carafta aadamaha ay ku baxdo bahalka wuu iskaga tagaa meesha hadduu laakiin e, suudh iyo ur bini aadam meesha uusan ka dareemin weli wuxuu u qadanhayaa saamihii caadigaha ah, waa kusoo soconhaya marka in la xidhaa u daawaa dharka marka oo lagu dhiido oo e, dadku urkiisi iyo caraftiisi ay marka raacdo marka waa inuu xidho haddii kale marku cunug yidha war baashan ma xidhan karo urayse eh, bahal kama ilaalin kara idhaaf ayb wa minhaa ah asbaabta keenta dandhowga an yacdila inuu ka leexdo wax lagu ammaanaystay can ilxifdi اlma'muuri ilaalintii la faray wa talifat xaggana ay dhimato ammaanadii bisabab اlcuduuli iilashada darteed iyo awgeed fayadmanu markaas wuu dandhabahaya shayga saa iyo baan ku idhi qaabkaa u ilaali baan ku idhi halkaa dhig baan ku idhi saa yeel wixii o dhan baad ka leexatay neefkiiba halaagsan waa lagugu leehay ammaanadii lanna waa mukhaalafaة اlmuudaci lilmri waa inaga soo maray anaad ii danaynaysay aniguna sidaasaan raba in wax lagu ilaaliyo waadna yeeshay marka haddaad khilaaftay waa tadyiic xadgudub wey an yacdila can xifdi اlma'muuri watalifat ay daabatu bisabab اlcuduuni can xifdi اlma'muur wey fayadmanu markaa wuu dandhabahayaa maxaa yeelay lanna geeridu iyo dhimashadu waxay ku timid min taqsiirihi isagaa gabood falay wuuna xadgudbay marka waa lagu leh falow qaala matna hadduu yidhaahdo amilada buu sheekhu bixinayahay laa tarqud cala sunduuq sunduuq baan kuu dhiibtay weyn markaasaan ku idhi ii ilaali ammaano kugu yahay laakiin ha ku dul seexani habeenkii barkin ha ka dhigadhi ama haddaad doonto intaad salli ku tuurato ha ku dul jiibsanin faraada markaasu ku dul seexday wankasara waana jabay sanduuqii biiqli culayskiisi dartiiba la jabay biuqlihina wadaada ahriya dhibba mal waa isku macno watalifax waxaa kaloo burburo halaagsamay maa fiihi fi sunduuq sunduuq wuxuu ku jira faraajiin ama maacun ama alaab ahaydna digahay noqotay damina wuu dandhaba haya marka hadda waa maxay leedaaba baabi'iyey ka leexaanku ihi ka dah waad ku fadhiisa taa way iska caddahay bannaankay taallaa asagaa la baashiray jejebinta maca annahu e uu khilaafay mra mxuu ahaayey almudici wain talifa sanduuqi hadduu halaagsamo biayri ayri mxuu ahaayey ahiqliba ku baaba'ay yani waa ku dul seexatay amarkiisa waad khilaaftay waad ku dul seexatay sanduuqii wuxuu ku jira wax dhiba adu aad ma jira laakiin gacan kalu ku aafoobay wuu baxay falaa cala asaxiixi ma dandhabahay wain talifa ayay sanduuqu biayri waxaan seexasho iyo ku jibsi ahayn buu ku halaagsamay falaa yadmanu cala ai ma dandhabaya taa marka shaafici wuxuu ku khilaafsan yahay sheekhiisii maali marka qowlkan صaxiixa ah waa khilaafan limaali maali baa wuxuu qabaa sanduuqii haddaad ku dul seexato saana lagu dhaco dad kale ay dhacaan waa laguu leh maxaa yeelay ku seexadkan aad ku seexatay ku dul fadhiisatay waxay tusaysaa inuu wax muhiima ku jiro khatar yahay saduuq saa darteed dhanba adaaba ku dirayba tuugtaba adaa tusayba haddaad bannaankaa iska dhigi oo hesheedda ka fiirinlay lamaba qaateenba markaad laakiin ku dul fadhiisatay meesha maxaa ku jira alaab muhiim oo khatar ah adaaba ku diray buu oo ku yidhi tuugtii meelaha mudhaafaysa maalik saasuu qaba maali yani meel fig buu ka fiiriyaa min baab saddex daraa'ic shaaficina waa ku diidan yahay fainahu iqraa lisaari iqraa lisaariq saariqii ayaad ku dirtayba buu maalik taagan yahay shaaficina mayuu leeyahay ixtiyaadka noocaasa iyo dariicada noocaasa tixgelinteedu xoogo waa muhaalaad fi lictibaar buu shaafici taagan yahay wakada waxaa la mida ah low qaala hadduu yidhaahdo laa tuqfil min aqfala daywo rubaaciya ulaaina waa laga keenaa dhibba ma lah laa tuqfil ha qufulin calayhi cala sunduuqi quflayni laba quful ha ku dhajinin buui fa aqfalahuma markaasuu labadiiba ku dhajiyey sanduuqii sidiiba lagu xaday ama lagu dhacay idan waxaan leenahay falaa yadmanu cala صaxi iyaduna ma dandhabahayo maxaa yeelay zaada khayra mise wuu dandhabahaya kadaa baan hadda joognaa kadaa minhaaj khilaaf ma gudbo soo ma ahayn ma dandhabahayo ti horey la socota wain talifa sunduuqu bayrihi bigayri ruquud ma dndhabhay haddaan صaia absano maaa لأnhu zaada اxtiyaaطa ninku wuxuu ku yidhi haba qufuli waaba dhib male haska yaale quful ha ku dhejini dadaal darteed buuba laba ugu dhejiyey ninka khayr buu kordhiyey muxuu bi'iyey ayb amarkiisa amar anuu ii danaynay amarkiis wuxuu ahaa amar aniga ii danaynayo ii dhimranayo anaguna dadaal darteed baaban mxuu ahay dabsi loogu abuuray weeyo laba quful baan ku dheji qowlka muqaabilka wuxuu leeyahay labada quful baaba malgayba sanduuqi maxaa yaele bannaanka iska yaalo lamaba hunguriyenaynba markaad laakiin laba waaynoo seera seera a ah saartay la garan meeshan dahab iyo dolar baa ku jira laisleeyahay sanduuq marka maligii baaba galay adaaba aafeeyey <laughs> waa warjigooda soo marray baa ku jira la socda o walow qaala irbi ama urbi waxaa tiradaba labadaba waa la sheegaay urbi daraahima ama irbid daraahima daraahimta ku qaba oo ku xidh fii kumika kumkaada umaa cumtaada kumku waa halkan wey qamiiska iyo shaararka halkoodan wey marka intii la duleeliyaa lacagta la gashada waa aragti marna hadduu waasac yahay intii lagu gunto sidii maradii baaba laska wataa isagoo guntan hadduu weyn bahal weyn oo dahalaf ah uu yakan masaaridii maqaaribadu ay gashadaan iyo suudaanta waa aragtee ayib fii kumminka iigu xaji buui daraahimtan faamsakaha fii yadi gacantu ba iskaga qabtay keen buui baabacadooba ku qaatay sacabku ku ritay falmadhabu waxaa weeye sida lagu tega annahaa in daacad daraahimta hadday dhunto binawmin seexasho uu seexday ku dhuntay gacantuu ku hayso sooma uba gamayo wuu sii daayey maxaa idiin qora waan ka booda miya faamsakaha fii yadi gacantiisu ku qabtay lacagtii fatalifad markaasay halaagsantay yacni gacantii bay ka baxdo way dhuntay falmadhabu annaha in daacat binowmin hadday hurdo ku dhuntay aw nisyaan ama hilmaan ku dhuntay damina wuu dandhabahaya saad u hayseed u sheekaynaysa u fiicnayd baa islowda horta inaad lacag bahayso ha maxaa tirin baa tir warba omaysa inay daadatay ku tagta ila gacan mugta wax lagu hayo waa la hilmaamaay ama wuu seexdo marka haddaad seexata haddee istar mxuu ahaa ina alcaynaani wakaau sahi fa idaa naamat istadlqiwaka miya mise waka idan gacantu way furmaysaa hadday xagga dambe furantay tanna waa ka daran tahay wy wax hadayn ma jiro tahi wuu dandhabayo maxaa yeelay waa mufarid uu xadgudbay wuxuuna khilaafay amarkii aamirka amarkii aamirku khilaafay lanna talafku wuxuu ku yimid bisabab اlmukhaalafa aw biahdi kaasibi lacagtii waxay ku halaagsantay khaasib nin booliyadoo ku dhacahaya dhaci falaa yadman wuxuu yidhi gacanta mxuu ahaayey kumka halkan ku xaj xumaacumta iyo kuleetiga gacantiisa geli gacanta kuleti gacanta mxuahaye shaarka geli oo ku xaj ama halkan ku qabo markaasaabaa nin kuu yimid xoog kuu sheegtay khaasibku waa maxay waa nin baree wax kaaga qaadanaya barheedh geed baa ugu soo gaban awood buu kuu sheeganaya ayb ama ak ha kugu qabto ama xog kale ha kuu sheegte falaa yadmanu ma dandhabayo maxaa yeele gacantu ayadaaba ka fiican xidhidda maaa lakala qaadaysa somaar shayga gacantaada ku jirad hayse iyo shay meeshan aad ku gunuda kee daran gacanta kaad ku haysayba aad u ilaashan kana aad u ilaashan laakiin kii aan meesha ku gunuda tartiibbaaba la furi kara inti tartiib la furaadoo sheeganayo yaabshinaha lagaaga bixi sida haweenka faraqa buntiinada wax ku xidhan jiray laga furan jiroo kale laakiin shayga gacanta aad ku hayso waaba kuu ilaashan yahay laakiin haasib xoog kuu sheegtay waxba lagama ilaalin karo fala marka sidaa wey walow jacalaha oo markii ay laakiin daadatay waa maxay markay daadatay waxaad khilaaftay meel hadday ku jirto hurdana waxba aysan yeesheen nisyaanna waxba yeeleen oo ah gacan kumkay ku xidhnayd marka haddaad seexato n ka alawalawlayn haddaad hilmaanto way un kaa lalaadaa laakiin markaad gacanta geliso hurdo hadday ku daato waa maxay waa halis wey walow jacalahaa hadduu yeelo lacagti fii jaybihi jeebkiisuu geliyey jeebku asal waa halkan raqabada meeshan duleeshaa jeebka la yidhahdaa kanna waa la yidhahdaa laakiin kan asalkiisu kiis baa la yidhahdaa laakiin labadu waa loo isticmaalaa jeebku hadda loo jeedo waa midkan ka hadda ay ka hadlaayaan halkan weeye laakiin luqada haalibka aljayb waa maay waa raabada iyo an aada ee dhuunta walow jacalahaa lacagti daraahimta hadduu geliyo fii jaybihi jeebkiisii buu geliyey badalan can اrabi xidhidii badelkeed fi lkummi uu ku xidhadaa sacabka ama gacanta uu ku xidhaa lam yadman ma dandhabay maxaa yeelay halkan iyo jeebka jeebkaa iyo dhowrid wanaagsan ama ka fiican xagga xirsiga iyo ilaalinta hantida halkan maxaa weeye wayna kugu jirtaa ishan way la jirtaa laakiin gacantu ayadu waaba baytimaal wey ma dandhabahayo marka ayada lannahu lianna aljay baan leenahay min alkummi saasay leeyihiin a'immadu wa bilcagsi yadman bilcagsi hadduu sameeyo wuu dandhabahayaa cagsigu waa maxay wuxuu amray wuxuu yidhi ijcalha fii jaybika ijcalha fii jaybika buuri farabaطaha fi اlkum cagsigu waa tasahade oran maxay ahayd marka hore waxay ahayd kumka ku qabay ahayd markaasuu jeebka geeyey wuu badbaadiyey hadda maxaa la yidhi jeebka geli baa la yidhi markaasu wuxuu sameeyey kumkii gacantii buu la aaday marka wuu dandhabahaya leanna isku mid ma ah jeebkaa ka ilaashan ee kumka wa bilcagsi yadmanu cagsiga samayntiisina wuu ku dandhabahayaa hantidii maxaa yeelay wuxuu ka tegey alaxraza walaxfad buu ka tegey wuxuu aaday adwan iyo aqalu xifdan buu u guuray marka waa mufarid saas wey macnuhu aynu iskaga soconno walow acطaahu daraahimo bisuuq hadduu shilimo oogu dhiibo suuqa walam yubayin xaggana usan u caddaynin kayfiyaة اlxifdi qaabka loo dhowri lahaa ee loo ilaalin hantida ayada ah farabaaha marka uu ku xidho fii kummihi gacantiisibuu ku xidhay laadlaadkeeda ama meeshii shaarka laga xidhay gacantiisa miaal wey fii kummihi farabaa fii kummihi waa miaal maha qayd aw amase amsakaha lacagtii wuxuu ku xajiyey biyadii gacantiisa aw amase jacalaha wuxuu yeelay fii jeybihi jeebkiisu ku riday ama halkan raqabada uu hoos u geliyo jeeb gudaha ugu yeelu geliyey lam yadman ma dandhabayo maxaa yeelay lacagtii suuqadii u dhiibtay qaabkaa iigu ilaali madan dhihin sida aniga ii sahlan xaggana aan u arka inay ku ilaashamayso ayaan yeelahaya marka waa iska caddahay lianna maxaa yeele ninkii mudda ahaa wuxuu ku xeel dheeraday ilaalidda mar hadduu halkan ku xidho guntay ama uu jeebka geliyey ama uu gacantaba ku qabtay xaggee geyni laha ma ilkuu ku qaban lahaa ma gawsuhu ku qaban laha xaggee geyni laha lam yadmar markaa aafo kalea ku timid looma haysto laakiin waxaa sharda cinda shaaficiya markaad jeebka gelinayso waa inuusan jeebku duleel lahayn uqbi hadduu duleelo oo isaha inta ku fukato waa laguu lehay markaad khumka ku xidhaysana waxaa shardi asaguna inuusan waasac ahayn zaa'ida hadduu waasac zaa'ida yahay maba ogod xilli la furtayba halkaasuu iska yaallaa nin baaba tartiib kaa furi kara markuu kugu dhegan yahay lacagtu ruux saa ku tarjum waa dareemaysa inuusan waasac ahayn baa shardi hadduu waasac yahayna waxaa shardi ah inuu galwisale yahay ayib ixtiraaz marka ayaa ku jira fara badan sharط اljayb an yakuuna dayiqan aw waasican masruuran waa inuu ama adag yahay cidhiidh yahay ama uu leeyahay badhanno iyo gelwiso lagu xidho lagu ilaaliyo wain amsaka lacagta hadduu ku qabto biyadihi lam yadman ma dandhabahayo in akhadaha haasiba lacagtii gacantu ku qabtay markaasaa waxaa ka qaatay nin waxboolyadoo xooga awood sheeganaya lam yadman ma dandhabahayo w muxuu ka ixtiraasahaya gacanta hadduu ku qabto uu seexdo ay ka fakato yadman waad soo marteen wayadman ugu dandhabahayaa in talifad lacagtu hadday ku dhimato oy ku halaagsanto ama ay ku ba'do bikaflatin hilmaan aw nawmin ama hurdo maxaa yeelay marka aad seexanayso shay gacanta laguma xajin karo hilmaan dartiina waxaa weeye gacanta haddaad taagto nink intuu soo qabsaday shimbirta kadibna wa tilmaan la yidha aw wataaadina ka duushay on kala wey marka ma soconayso nin baa soo qabsaday baa laka warray markaas asagoo gacantu kasta war waddadii hebla ahayd waan garan waayo waa xaggee wataas buu ihi brr marka waxa duu xajisto inuu tan ku tilmaamo moogta ruux buu dhumahaya ruux buu waxaa tegahaya miyirkiisi baa tegaya aan iskaga soconna midaas litaqsiiri curfan weeye tan dambe hadday lacagtii ay hilmaan ku dhunto ama eh, hurdo ku dhunto adoo gacanta ku hayay waxaa laguu tiray curfi iyo caado inaad muqasir tahay ood xadgudubtay gabood fashay ma adoo seexanaya hanti gacanta la geliya mobilkaad hadda gacantaad ku haysta ma seexanayso meel baad ku qarin oo leannahu inu kaa dhec baad ogta gacmaha dha waa sii dayn waa socaan say socdaan sa qarararo wixii istagba haddii wa in qaala hadduu yidhaahdo ixfadha hantidii aan kuu dhibay lacagta ahayd ee suuqa kugu dhiibay waxaad ku ilaalisaa filbeyti guriga maxaa talaa falyamdi ilayhi guriga toos u aado maxaa lacagtan baan kugu ammaanaysa meel baan aadahaya hoo gurigaadana igu ilaali markaaba inaad guriga la aaddo ilaan khiyaarba inaad hororma ilaalin kara iga dah maba qaadi kara ammaanatayda baan meelaan gayala ahay falyamdi ilayhi guriga xaggiisa ha aado wayuxrishaa fiiha kuna dhowra ayada asaga fain ahara hadduu dibdhiga aadid gurigu aadi lahaa bilaa cudur cudurdaar hantidina saa lagu dhaco ama tuu kaa qaato ama mooryaan kaa xoogto damina waa dan dhabaysa lanna maanta maxaa tahay waa muqasir baa tahay mufarad fi takhiir maadan degdegin inaad degdegtaa la rabay ama guriga gaar ama hagaanha marba haddii lagaa qaaday waxaa weeye adaa hantidayda iga malgay adoo gurigii saa u tegey oo aan weli dhigin baabad gurigoo iswer tuka haysato ayaad u tagtay hantida lagaa qaatay waxaa wey aan le waa laguu la qaadaan aday kuu taalla marka hore adaad mar intaad timaado meel iska geliso inay badbaadi lahayd baa laga yaaba adaaba malgayb wa minhaa waxaa ka mid a ah asbaabta keenta dandhowga lagaa dandhabahayo ammaanadii kana baxay asalkii ammaanada ahaa an yudayaca inuu dayaco waad baylihisay hantidii baad baylihisay lagu dhibtay bian yadacaha fii hayri xirsi miliha ayadoo kale meeshii lagu ilaan jiray meelaan ka in baad dhigtay dahab baa laguu dhiibtay markaas ardaaga iska dhigtay miiskii fadhigaad iska saartay meeshii lagu qadanhaya baad iska dhigtay koobadiinka korkiisaad saartay maktabadii kutubtaad iska dhex dhigatay haye ma soconaysaa had fii hayri xirsi kale meeshii lagu yeelaa meelaan ka in buu dhigay aw mase yadulla an yadulla inuu tuso way calayha cala alamaanati saariqan buu tusa wuxuu ku yihi walaalo anu wax ma hayste laakiin hebel baan u hayaa ammaano war waa sidee aw amase wuxuu tusay an yadulla calayha man yusaadiru lmaalika nin moolo duuga haya maaligii lahaabuu tusayba ninkii wa kugu dhiibtay hantidiisii nin ay col ka dhaay oo dhacaba ninka xoolihiisaba col ku ah oo leh hantiba iga qabaa iyo ku lahay iyo hadda kahol iga qaatay nin ninkaaga wuxuusa raadinreer xoolihiis anaaba hayaba ama boqor daalim ahoo dadkii moolo duuga oo xoolihii xooga uga qadanhaya ayuu u sheegay aw an yadulla calayhi cala alamaanati mandul buu tusay yusaadiru dhacahaya ama eh, maraduugahaya almaalika ayib ninkaantida iska laha marka intu waa maay waa tadyiic marna waxaad dhigta meel baylaho aysan mudnayn in lagu ilaaliyo mar tuugi tustay mar nin ninka xoolihiisaba gacan marinaya oo daalima yaabaad u ishaartay inaad inkartaal rabaa ood been sheegto oo tiraado maya ma hayo xataa u hayo weligay ma arag waa been lagaa ajirsiinayo ajir baad ka ayada laanno naf islaam baad ku waardiinaysaa ama xoolo islaan min aalimin marka limaslaxa bayna u banaanaatay wuxuu uhi sheekhu falow akrahahu aalimun aalim hadduu qasbo ninkii ammaanaha dhiibtay xataa sallamaha ilayhi ila aalim nin baaba qori kugu qabto yidhi waan maqan inaad xoolo intaa dhan oo ammaana aad ah, hebel u hayso walee haddaadan dhiibin way kaa sallamaha ay alamaana ilayhi ila aalim falilmaaliki hantida ninka iskala waxaa u bannaan tadmiinuhu inuu ka dandhabto ninkii hantida dhiibay ee mudcaha haddaynu qabsano uma intaa kadib yarjicu waa laabanhayaa ninka ammaanada loo dhintay mudcaha cala aalimi uu ku laaban ilan dowlad baa meesha ka jirta uu ka dacwoonhaya wuxuu ka ixtiraaza meesha uu ku yidhi xataa sallamahaa ilayhi wuxuu ka ixtiraazaya alahdu qahran falaa damaana bilaa khilaaf ammaanadii soo bixi keed buu ku yidhi wuu ku qasbay kadib adaa intaad dhaqaaqday baad soo qaad ood u dhiibtay markaa w marka laga hadlahayo adoon u dhiibinba hadduu xoog ku qaato laguma haysto intuu gurigii soo galay oo aakeed ku qabtay oo dadkii rigaystay oo gebagabeeyey oo riga dhigayba wixii qaatay markaa laguma haysto leanna maxaa yeelay wax tafriid ah iyo wax adgudub ah iyo baylhin midna maadan samaynin aduguna mubaashir ma tihidoo lamaadan baashirin dhiibidda hantida iyo u gacangelinta loo gacangelinayo aalimkii horarka ahaa marka falow akrahahu aalimu xataa salamaha ilayhi waa ixtiraaz can اlأkhdi qaharan falaa damaana bilaa khilaaf xinaidin ayb haddaba hawsha hadday dhacdo falilmaaliki hantiili hantidiisii la dhacay waxaa u ah oo u bannaanoo xaq u leeyahay tadmiinuhu inuu ka dandhabto nuudici ninka ammaanada hayay ee xoog looga qaatay laakiin asagu intuu soo qaada gacantiisa ku dhiibay waxaan leenahay anta almubaashiru fi litlaaf mar shayga haddaad disho ama dhib geysatana lama kala qaado daruuro iyo ikhtiyaar maxaa yeele dandhabiddu iyo damaanku waa min khitaabi اlwadci laa min khitaabi اtakliif ayb mar haddaad adugu la baashirtay diliddi shayga oo gacangelinta adaa iska laha horarka wixii adaa u dhiibay adaa lagaa dandhabanaya wain kunta mudaran haddii anigii ammaane layga dandhabto anu maxaan samayn aduguna waxaad samayn ninkii hantida kaa dhacay eed u dhiibtay ee ku qasbay baad ka dacwoono xaakimkaad ugen xoolii baad ka dandhaban adugu warba waa laga dandhabtay keen baad leeda uma yarjicu اlmuudac wey ninka noqonaya waa muudci mudaci wey cafw calى الظaalimi amaa maaligu asagu wuxuu ku noqon ka qaadanhayaa mudaci limubaasharatihi bilitlaaf sidaas ama litasliim waxaa tiradaba asaxu marka sidaasuu ku socdaa muqaabilkuna waa diidan yahay muqaabilku wuxuu leeyahay daalimka la wada aado adiya mudacaadiiba waa dhibantiine daalimka aada iskana qabta wa minhaa waxaa ka mida asbaabta keenta dandhowga an yantafica bihaa ammaanada inuu dheefsadaba ammaanadii lagugu ammaanaystay ilaalibuu yidhi yaabaad iska isticmaasha bian yalbasa waa inuu xidha matalan oo kale aw yarkaba daabadii buu gaadiidsadayba baabuurkii buu ku shaqaystay khiyaanatan khiyaano darteed wuxuu kasoo ixtiraasati aad soo marteen ahayd limaslaxati اlamaana inaad u ama daruuro ay u timaado ama xaajo haddaynu soo maraynay dharkoo la xidhanhayo suusan howlahu u gelin darteed ayb ama iyadoo loo xidhanhayo in qoraxda loo bandhigo ama sinjidhiyo urka iyo ay ku buxaan mxuu ahaayey ku baxo tatiya buu ka ictiraazaya khiyaanata marka waa adoo u xidha sabab aan lagu cudurdada u lahayn sabab aan kuu fasaxnayn sharcan ama aan daruuro keenaynin aad u xidhataa loo jeeda aw mase an yaahuda awba marada inuu qaato weeye liyalbasahu inuu xidho darteed aw idaraahim uu qaatay liyunfiqaasu u nafaqaysto u biisho fayadmanu markaa wuu dandhabahaya ammaanadii baad isticmaashay waad gaadiidkii baad fuushay maradii baad xidhatay adoon wax darura cudda aan lahayn idan waa lagsaasay ku baaba'day ama ku dhimatay ama lagaaga dhacay say u baxde waxaa wey waa laguu leh ama maradii buu qaatay wuxuu u qaatay inuu xidho haddaad doonta yaadan xidhanin marba haddaad qaadashadii iyo niyadii iskaalmaysteen waa maxay khaain baata waa laguu leh awi daraahimu qaaday liyunfiqaha fayadmanu waa dandhabahay ayaduna cadigii niyadu waxay timid bacd alqabd markaad ammaanada qaadda kadib haddana waxaad dhigeysatay inaad dhunsato xidhato dheefsato biilato oo kuu dhammaatay markaas muqadimaadkii asbaabta iyo niyada baa isu yimid labada hadday isu yimaadaan waa ficil dhammaystiran khiyaanadku xukumanta kii ka bedela walow nawal akhda hadduu niyoodo inuu iska dhunsado ammaanadan loo dhiiba walam yakhud laakiin uusan qaadinba lam yadman calى الصaxiix ta waa maxay waa uniyo hamni weeye bimacصiya adan la imanin muqadimaad iyo fal intuu doona labada iman marka ayadaa laguma haysta w calى الصaxiix maxalu khilaafkuna waxaa weeye idaa nawaahu bacda اlqabdi maxalu khilaafku calى صaxiix dakaafka ku jira soo maha walow nawa اlأkhda walam yaأkhud lam yadman calى الصaxiixi buu ku iri soo maaha khilaafku wuxuu ku jira oo wejka qowl ka soo horjeeda imanaya markuu niyoodo inuu ammaanadan isticmaala ama u qaato bacda maa qabadahaa min almaalik laakiin isagoon qibdooninba hadduu niyoodo inuu qaato taasi wax khilaafa kuma jiro inaan dandhow lagugu lahayn lann waxayna maadan qaadin waa niy bilaashka niyo bilaasha sheekhu wuxuu ihi walow khalaaha ammaanida hadduu ku daroo ku labo bimaalihi hantidiisa hanti baa laguu dhibto lagugu ammaanaysto iyo xaji lagu yidhi tu aad leedahay baad xamaarsada ku dartay walam tatamayaز xaggana aysan socmin taad lahayd iyo ti laguu dhiibtay damina waa dandhabahaya intaad isku dartay ayaaba laysku dhacayba way isku hallowday jiir baa intuu ka dhaxbama kulli isku cunay balaayo kalea ku habsatay tuug baa isla qaatay waxaa le waa lagu leeyay dankeedii oo maxaa marka hore maxaad iskugu dartay waxaada banaanka ha joog kayguna banaanka ii joog maqaadiirta u timaada kayga waa ku samray laakiin maxaad u taabatay maxaad ugu dhawaata adugu maali baa wuxuu leeyahay wuxuu ku dara aan eegno ka daaya shaaficiyey wuxuu ku dara eegno shay lamida miyuu ku daray mise shay ka wanaagsan hantidii loo dhiibtay mid ka wanaagsan hadduu ku daray oo saa ku halaagsanto ma dandhabahayo saasuu maalig leeyahay mid lamidana ma dandhabahayo wuxuu un dandhabhayaa mid ka liiyata maalig halkaasu isagu aaday wa tasiil aan daliil lahayn meelu ka keenay maali ma naan maali wuu u daran ibn xasm ataa abuxaniifasa wuu oga daray marka qaarkood ayb walow khalaa daraahima way dhibeen axnaaftu ismay saarage moogtahay ibnu xasame nimanka dhibay ibn xasam meel kaga soo haray ee islaamka ka saaraysa marna takfiriyiba kutubtana ka gubay dilla ku xukumay in ka badan hal mar ka badan waa maalikiyo shaaficiyo xanaabilo iyo axnaaf wax yar bay iska soo gargaaraan taa waa dhammayn walow khalaa yani waxaa lagu aanaynhayaa un tadyiic taqsiir mukhaalafo curfigii baad khilaaftay amana waa laska duwaa xadga goonaa lagu xidxidhaa meel baa layska dhigaa maxay tahay isxamaarsiinta aad horaanba nin u halabsanayaa tahay inaad wax dhacdo walow khalaa daraahima hadduu isku daro daraahim cafwan daraahima kiisayn laba qandi ama laba qariirad lacagtood buu isku daray oo lilmudaci u ahaaday damina fi asax idan nin baa ku wuxuu yihi qandigan lacagta ku jirta iyo xaj kana iyo xaj laba qandi laba bacood oo lacag ku jirto laba bacood oo ay hanti ku jirto markaasaa yaa isku dartayba ayib damina fi lasax suuraة اlmasأala waa inay furan yihiin markuu khilaafku imanayo suuraة اlkhilaaf waa daraahima kiisayni maftuuxayn laba qandi ama laba qariirad oo furan afkoodu furan yahaana kuu dhiibay kan iyo kan kuu dhiibay markaasaa tii labada bacood ee furfuran ama labada jawaan ee afkan bannaan wadaadku agee u kala wadaa war bal ii dhiiba waad isku celisay oo hal mid baad ka dhigtay markaa wey markaa dandhabaysay khilaafkuna imanayo ee wejka kale uu leeyahay ma dandhabayo laakiin hadday xidhan yihiin kanna waa xidhan yahay oo waa guntan yahay kanna waa guntan yahay waan kuu dhiibtay markaasaa intaad furtay baad isku dartay marka ayada waxaad noqonaysaa dandhabe daamin qowlan waaxidan bilaa khilaaf anaaba kala xidhay oo kala buntaye maxaad ku furaysaa yaa kuu dirsada warka ayada ah labada qandi markay furan yihiin markaa way khilaafku asaxa iyo muqaabilkiisu hadday xidhan yihiin guntan yihiin mid walba sirqin leeyahay maxaan leenahay kadibna uu furo isku daro yadmanu bilaa khilaaf suuraة اmasl waa sida وmatىa saaرت madmuunaةa bاntiفاaci وغayrihi uma taraka الkhiyaanaةa lam yabra wuxuu u gudbay sheekhu khulaasaynta asbaabta wuxuu yidhi وmatىa saaرت madmuunatan ammaanadu markay noqoto midda la dandhabayo bintifaaci وغayrihi dheefsi iyo wax kalaba lagu dandhabayo ila asbaabtuu sheekhu soo tariyey asbaabtii ammaanadu lagu dandhabi lahaa ee qaanteeda kugu fulun lahayd ee yadaadu yadu damban ay ku noqonaysa wuu soo tariyey uma intaa kadib taraka alkhiyaanata khiyaanada uu iska daayo lam yabra ka beri noqon maayo ninkii wax lagu ammaanaysay dandhowgii iyo xoolihii inuu dandhabo bian raddaha ilaa makaaniha yani seed seed khiyaanada oga tagtay shayga aan isticmaalay iyo gaantaan iska siibay oon hagaajiyaan bartii lagu talagalay ku celiyey khiyaanada waan joojiyey weli way ku saaranta weli waa laga raba meesha baad dhigteed haddii saad u dhigtaba la qaado ama habeen dambaba jiirka duso ama idhib waa laguu leahay oo anu wax ma yeelinle kii horaad u dhimanaysaa wey kii horaad u dhimanaysa sidaasay wadaaduhu leeyahay saa darteed mar hadduu ay sababku waay ka duulayaan sababkii baa sugnaaday sababkii aad ku dandhabi lahay horta ma sugnaado dhigiddan iyo toobadkeeniddan iyo shaygii meeshiis ku celintiisida dambe waa mashkuuk fiih inuu rafcinhayo sababkii hore taxaquqay waxaa guntamay sababu damaan waadi garateen baan u malin sababu damaan wuxuu ku guntamay bilintifaaci aw taliici asbaabtii mid ka mid a ah. kadib dib baad iskugu noqoto waxaa tiri bal hawshaad habaysi habayntan dambe ishagaajinta iyo naashnaashkan dambe inuu rafcinaya sababkii hore ee taxaquqay khilaaf mashkuuk weeye wa kullu mashkuukin yulqaa fi shariica halkaasuu ka duulay khilaafan liabi xaniifa abi xaniifa ugu diidan wuxuu le abadan ninka duu toobadkeena hawsha hagaajiyey waxba looma haysto wixii dambe haddana haleyn baa la fiirinaya abu xaniifa taana ugu diidan ayb shaaficdu waxay uga qiyaas qaataan asbiga asbiga uga qiyaas qaataan shay baad marka hore aada inkirtay inaad dhacday inaad dhacday baad inkirtay ayb kadib baad haddana qiratay inaad dhacday markaasaad waxaad tihi ammaana igu yahay bacda ma intaan qirtay kadib waa ammaano gaant may abadan baa leh shay baad qaadatay markaasaad dafirtay oo inkirtay markaasaad haddana qiratay bacda aliqraar isbedeli mahayo shaygii ammaano gacantaadu weli waad soo martayna weli waa yaddu damaan wey kadaalika shayga aad ku xadgudubtay ammaanadaad isticmaashay muxuu ku noqday agtaada madmuum buu noqday gacantaaduna waxay noqotay yadu damaan bisababkii keenaya damaanta darteed tarkigan dambe wuxuu ka mid yahay wuxuu la mid yahay cafwan kaliqraar ayib iqraarka buu la mid yahay halkaas marka masaladaasoo lamidana waxay uga dhigeen nadiir bay uga dhigeen asalkaas usuuligaana waa taagan yihiin sababkii xukumka haddii la helay waxa dambe yimid xaadidka ah inuu raafic yahay lilxukmi saabiq wa mashkuukun fiih marka asalkii oga tegi shay aan la hubin alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaan warkoodu waa iska cadyahay aynu ka soconna sheekhu wuxuu yidhi fain axdaa lahu lmaaliku maaligu hadduu u cusboonaysiiyo istimaana beria fi lasaxi wuu beri noqonayaa asax haddaynu qabsano meesha asaxu ka cabiray fi ladhar inuu ka cabiro ama fi daahiri ka cabiraa wanaagsanayd maxaa yeele waa qowlaan khilaafka laba qowloo shaafici meesha ku jirta mooyeene aimatu shaafici meesha iskuma khilaafsano ee alimaam shaafici baa laba go-aan kale masalada ninkii ammaanadii loo dhiibay isticmaalay ee haddana idabdaradii iska daaya hantidii meesheedii ku soo celiyey ee khaa'inka isku bedelay ayaa ninkii horaanba aaminay wuxuu marka hore waad bi'isaye haddaasa mar labaad ku aaminay bal wixii xaji bal ku noqoo si fiican mar dambana falkii horaa u noqon tiibuhu sheeku ka hadlaaya minhaaj waa qodqod badan yahay fain axdada lahu lmaaliku istimaanan jadiidan wey beri a uu ka beri noqon hayaa min adamaani اlawal wey damaanka horu ka beri noqon wixii hadda ka dambeeyana waaan la arki bay leeyihiin iladaynu absano muqaabilkuna waa diidan yahay maxaa yeelay damaanku muxuu ahaa waa xaqulmaalik asagaa riday xaq maxdibuna u ahaa asaga marka waa dhacaya maxuma asaxu ama adharku wejkiisa wuxuu u gudbay xukunkii labaad inagu waa inagu soo maray axkaam dhowr ah in wadiicadu ay tahay caqdi jaais min aarafeyn waynu soo maray caaqibat lwadiica shaygii lagugu ammaanaystay laba unbuu ku biyo shubtaa in hadduu joogo uu yaallo qudhigiisa aad celiso haddii aad ku xadgudubtay ilaalintiisii iyo dhowridiisa oo saa ku halaagsamayna aad dan dhowdo labadii xugun buu hadda ka hadlaayaa wuxuu idhi wamataa alabaha almaaliku ninkii hantiilaha markuu ammaanadii kaa dalbo lazimahu waxaa ku laazimaya ninkii mudacah alraddu inuu celiyo mar allaale markuu ku war waxayga isii aan kugu ammaanaystay iyo wixii baan rabaa faraha ka geli cala alfawq al furwi ma xata tahiir lama ogo maxaa yeelay dimadaadu mashruulay ahayd waad ku beri noqonaysa ninkanna xaqiisiibuu ku helayaa aduguna qaanta islameed baa kaa dhacaysa oo seebu marka raddigu waa maxay raddigii baa la fasiraya inaad celisaa waajibku waa alla yidhi seen u celiyaa bian yukhaliya baynahu wa baynaha waa inaad u kala wareegto hantidan iyo ninkii lahaa isii ahaa walaala wata waata wakuka inaan soo qaadan u dhiiba shardi ma ah haddaaman soo qadan faraha geliya waa khayr laakiin waxaan leeyahay albaabkii waa furay wataa raarta taalla lagaama hortaagno isaga u taalla fain akhara hadduu dibdhigo celinti bilaa cudur cudurdaar la'aan damina wuu dandhabahaya afan fain akhara bilaa cudurin damina soo saa idima dhigno idan celintii baad dib dhigta waan kaa dalbo xooleygiisii baan kudi ammaanad ah waad inmeerisi waan mashquulsanahay berri soo mar bal bal xilli kale wiik endiga wiik endi macaan ee galay xoolihii baa sida lagu qaatay waa lagugu leehay way ku dhacmeen guri baa ku dumay aadda alla biyaa qaaday shuqul ba adoon ku hayn baa dhib kale ku yimid waa lagaa dandhabahaya <coughs> taasi waa maxay waa raddi oo hadday ammaanadii joogto laguu dhiibtay sideediina tahay waxaa weeye inaad lafaheedii celiso lafaheedii inaad celiso wey xaggana aadan ka hor istaagin meeshaa hore intaanan ka tegin baab meeshii horen soo dhaafnay isku darki isku darkii walow khalaa bimaalihi walam tatamayaز lamina daabit bay leeyihin shaaficiyadu meesha inaan baraarujiya ahayd waa ka tegey waxay yidhahdaan kul man khalaa maala nafsihi bimaali hayrihi kul man khalaa nin walbo ku dara maala nafsi hantidu asagu lahaa bimaali hayrihi ruux kale maalkii ku dara mutacadiyan saara daamina mutacadiyan saara daamina ninkii maalkiisi maal kala xamaarsiiya asagoo xadgudbo hawshaa loo fasixin wuu dandhabahayaa lijamiic ilma maalka oo dhan barhkii iyo nuski kulli waa dandhabaysa wax aad ka tegaysa ma jiraan imaam alxaramin baa ku sheega asagu nihaayaha daabidka asaga mujalladka koy tobnaad aanu ka gudubna marka taa waxay ahayd alraddu cinda albaqaa inaad celiso ammaanadii hadday joogto hadday dhimatay ama aad sheegato maxaa tale ah wuxuu yidhi sheekhu wain iddacaa hadduu sheegto ninkii wax lagu ammaanaystay talafaha ammaanada inay bacday oo dhimatay ama halaagsantay walam yadkur xaggana uusan sheegin sababan sabab ay ku dhimatay ma sheegin hantidii way halaagsantay buui xoolihii ma haya buui waa ba-een sababkina ma sheegin aw mase dakara wuxuu sheegay sababan khafiya ama wuxuu sheegay sabab qarsoon waa la xaday buuhi hantidii dhulkii baa laqay buuhi ayib jiir baa qaatay buuhi wadalika miaali sababkii khafiga ka sariqatin xatooyuu sheegay sudiqa biyamiinihi dhaartiisaa loogu rumay warkaa uu sheegay war hantidii insaan kugu amanaystay wuxuu yidhi waa la xaday waan yeelanaa waa inaga soo maray alwadiicu aw alamiinu waa musadaqun fii dacwa اraddi wاtalaf haddaan wax diida la arag taas marka waa halkaas weeye qaacida marka ay leeyihin shaaficiyu fi hada اlbaab kulu maalin talifa fii yadi amiini min hayri tacadin falaa damaana calayh kulu maalin talifa fii yadi amiin maal walboo nin la aaminay gacantiisa ku dhinta ama ku baxa min hayri tacadin falaa damaana calayh ila fii suuratin waaxida hal mas'alay ka soo reebaan oo ah waa sulaankii madaxweynihii muslimiinta ayaa maalan zakadii sanadka dambuu soo hormarsaday asagoo u danaynaya masaakiinta inuu siiyo asagoon masaakiintii siinin zakadii uu soo hormarsaday bay halaagsantoy baabaaday waa laga dandhabahaya sulaanku waa amiin waxaa aamineen muslimiintu wakiilkaya waana amiin idan ammaanada waxay ku baabaday fii yaddi yadman maxaa jira marka hore maxaa usoo hormarsatay zakada xilligaada la gaadhe maxaa gacantaada geli iyo daaka u ka taaway wafuka nafakh marka masaladaasaa laga soo reebaa mooyeen inta kale waa kullu maalin talifa fii yadi amiinin min hayri tacadin lam yadman ama falaa damaana calay asalkaasaynu isku ogeyn kiibuu sheekhu marka yuu ka hadlaya baabkan waa iska baab yar dhib badan baabalwadiica asalkeedu waxaan idhi waa alamaana alitimaanu waa maqsuud fi اlamaana wixii kale oo dhanna waa asbaab iyo axkaam iyo wasaa'il u adeegaysa asalka asaga inta marka aan baaqi ku noqon karo inaan aamino warka ninkan ammaanada loo dhiibay waan celiyey iyo waan ku siiyey iyo way dhimatay iyo intaan aamini karo waan aaminaynaa oon la helin wax beeniya warkiisa ama keena in la toomo marka saas darteed hadduu sabab sheego Eh, hadduu yidha way dhimatay waxna sababna uun sheegin qodqodi mayno leanna haddaan qodqodno waan tuhnay alwadiicna muxuu ahaa waa mu'taman alaslu waa in la aamino warkiisa wax beeniyana ma hayno ama wuxuu sheegay sabab khafi ah taa hore inuun sababba sheegin bay ahayd fi lhlaag wاtalaf sabab khafi uu sheegay sudiqa biyamiinihi maxaa yeelay sababkii sabab inuu iska aamusay ahayd oo yidhahdo hantida way halaagsan wadaadow ka samir waan aamini lahayd mar hadduu sabab ka shanqariyo oo ah waa la xaday xatooyadu wax muuqata ma aha waa shay aan la arkaynin adoon baa og iyo ciddii markaa ka warqabta marka tuhmaa qaa'ima tuhmaa qaa'ima waxaan leenahay dhaaron ku xooji bis khayr weeye ku dhaaro in la xaday hadduu ku dhaarto waa cafinayna dhaartu marka waxay meesha ka saaraysaa tuhmadii intaasay meesha ka saaraysa way iska dhan tahay wain dakara hadduu sheego sababan daahiran sabab muuqduu sheega inay ku dhimatay hantida ku halaagsantay ka xariiqin gubasho war xoolahaygiisii baan kuhan kugu ammaanaysta war waa sidee baad tidhi maxaa helay dabkii maalowgeed ka kacay gaarisa ama islii bay gashay dabkii bay gashay dab miyaa qarsoomaha dee maalin kacay waliba ama habeen kacay waliba xilli la soo jeedo ninka xariibka wa kudhi xilligeebu dabku kacay goorma goormay ahayd cishihii cishihii islii lagaga on seexdee makrib bay ahayd waaba la taagtaagan yahay ayib fain curifa haddii la garto alxariiqu dabki kacay iyo wa cumuumuhu baahidiisa la garto inuu baahay oo dab weyn ahaa meelo badanna wada gaadhay sudiqa bilaa yamiin ilantuma meesha ma iman karto wuxuu idhi hantidii way halaagsantay dabkii waa dhoweyd kacay mee heblayna ku baaba'day dabkii haddii dadku ay gartaan oo dab la yaqaano u ahaa xaggana la ogi dabku inuusan ku ekayn gurigiis dab adigu dabkii kacay ee dukaankayga ku galay yaa kaloo kula gubtay cid kale ma jirto albalkaadi dabka muu adig kumaa keligaa dab caama ummadda wada gaadhay gashay sudiqa bilaa yamiinin maxaa yeelay daahir اlxaal yugnihi can اlyamiin asalkiis muxuu ahaa waa mu'taman xaalka daahirka ana yaa kaga filan in la tuhmo laakiin markuu sabab khafi a ah sheegay tuhmaa qaa'im ahayd huna waa maxay waa muuqataa ma dabbaa qarsooma ma biyo guryo dunyaybaa qarsooma duufaano dhacay miyaa qarsooma sabab weynoo hanti ku halaagsanto cad hadduu sheego dhaar ooma baahno lianna alxaala yugnihi can اlyamiin wey can اlyamiin wain curifa haddii la garto waxaa la yidhi muxuu ahaaye sababka asbaabta khafiga iyo midda daahirka kala qaadideeda nadiir shaafici u keena aimat اlciraaqiyiin madhabka nimanka dee dhisaba ah wariya y waxay yidhahdeen naga dhegaysta sababka khafiga waxaa u miaal ah ninbaa wuuu i islaantaydi waad iga furan tahay maalinkaad dhiig hesho saddexda aan kugu qaybaad iga tahay markaad dhiig heshood aysho saddex ber kadib waaban aylayt dhiiggi waan helay maaa la samay udiqat biyamiiniha maxaa yeelay xaydku helidiisu waa sabab khafi ah dhaarku xoojin baa la odhan horaana waxaad soo marteen kullu maa laa yuطalacu calayhi ilaa min jihati shaksi qubila qowluhu fiih somayna soo marin fi lmucaamalaat nin walboo sheegta shay asaga un mooyeynan id meel kale aan laga ogaan karin warkiisunbaa la qaban warkiisun baa la qaban haween hadday tidhahda xayd baan helay haddee ina heshay in kale yaa ogaan kara ayada uun miyaan baaraynaa imtixaankaas looma baano idan waa laga dhegaysay lannaha waxay sheegtay inay ku furantay bisababin khafiyin bay ku furantay inay dhiig heshay ah markaasi waa la rumayn biyamiiniha sababka daahirkaa la miaal keena waxay idhaahdeen nin baa wuxuu hi islaan yahay waad iga furantahay maalinkaad dhasho markaasay tihi berrioo kale waaban dhalayba waan furahay mislaan umusho isbitaal la geey wiil ka soo booda ama gabadh aqaqla yaa qarsoonta taa waxaa weeye sabab daahir ah ayib marka ayada ah sababka daahirkaa iyo waxaa la kala qaadhaya midka khafiga ah marka kaa daahirka asagu haddii la ogaan waayo waa inay beyina ku sugto haddii kale waxay ku caddaanaysaa beenteedii baa caddaanaysa ayib sheekhu wuxuu yidhi wain curifa haddii la garto sababkii daahirkaabaa la gartay duuna cumuumihi laakiin baahidiisi baan la garan dab inuu dhacay waa la ogaa biyo inay guryo dunyeen waa la ogaa duufaano dhacay waa la ogaa laakiin waxaan laga warqabin inuu wada gaadhay gurigiisi iyo guryo kaleba oo uu ku jiro gurigiisu iyo hantidu meeshay taallay midkii ammaanadu ay taallay markaas maxaan samaynaynaa sudiqa biyamiinihi lan tuhma qaa'ima mar hadduusan sababku iyo aafadu aysan baahsanayn waxaa dhici karta gurigii ay hantidu taallay ammaanada inuu ka badbaaday asaguna uu rabo khayaano darteed inuuna geliyo hantiyihii gubta iyo guryihii khasaaray marka maadaama ay tuhma qaa'imta waxaan leenahay saxada waxaad ku bari yeeshaa dhaar sudaqa biyamina waa sida macnahaasaa loo jeedaa waxay kale ku miaaliyeen eh, sababka daahirkai ka khafiga in la kala qaado nin eh, zawjka iyo zawjadu matan hadda isku maandhaafaan oo zawjku yidhaahdo islaanteeda waan u galmooday cidna ay tiraado ma ad marin yaan yaan rumaynaynaa zawjkaan rumaynaynaa islaanta waan u galmooday buuhoo waa ka farxashay ayadna waxay tihi gabar baan weligay ismaan arag af gabayaana dhin ismaan arag bay tahay lama agmarin sudiqa zawju biyamiini maxaa yeele istibqaa'an linikaax caqdiga asaxay oo hore saanaan u burina aan u fasakhin waxaan leenahay adaa asax adaan adaan ku rumayayna maxaa yeele sababku waa sabab iska khafi ah haddii laakiin dacwadiisi wax burinaya meesha ay ka soo baxdo wadaadka la rumayn maayo waxay tihi gabadhu ima agmarin washaahidu calaa daalika bikaara baan ahay tiri masaasa haween baa dhib bal fiiriya gabadho bikra haddii la maaan leenahay odayga maxaan leenahay balaaya kaa raca beenalataan leenahay idan waxaa weeye asbaabtu way kala duwantah ciraaqiyiin hadday madaabku sheegaan nadaairtiisa waa waa waxayn hayaan hawsha aan ka socdo <coughs> wain juhila haddii laga jaahil noqdo sababkii cumuumkiisii iyo ee duhuurkiisiiba طuliba bibayinatin makhraati baa laga dalbahay lann laba asal baa hadda ishor isdaba yaalla alaslu waa maxay in la rumeeyo tasdiiqu almuudac wاlaslu waa maxay waa cadam اtalaf laba asal baa istacaaruday oo laba asal hadday istacaarudaen see u hormariseen muxuu ahaayey tasdiiq اlmuudac waxaan leenahay haddaan muudaca la tasdiiqinin waxaa burahaya asalkii wadiicadii ammaan o dhanba baabkan o dhan baabulamaana ku dhisnaabaa duma hayaan leena wain juhila uuliba bibayinati makhraatibaa laga dalbahayaa uma intaa kadib yuxallafu waa lagu dhaarin cala atalafi bihi inuu ku dhintay waxaa horta laleeyahay hantidii inay halaagsantay oo ay baaba'day waxaa weeye horta makhraati u keen makhraati buu waayahay cafwan inay dabkaa u dhacay cafwan dabkaa inuu dhacay oo sababkaa daahirkaa dhacay ama sababkaa khafiga u dhacay keen baa la odhanaya markuu makhraati u keeno yaa leeyahay ku dhaaro sababkan iyo dabkan kaca inay u dhimatay bayanada waxaan u rabnaa bayanada waa cala sababi daahir cala sababi daahir wey kadib waxaan leenahay sababkan aad ku surto makhraatiga ku dhaaro hantidu inay gashoy ku halaagsantay halku halkaasay ku soconaysa sheekhu wuxuu yidhi wain idacaa hadduu sheegto raddaha calىa man itamanahu sudiqa biyamiinih aw calىa hayri kawaariihi aw idacaa waariu اlmudaci radda calى اlmaaliki aw awdaca cinda safari aamina fadaca alamiinu radda calى اlmaaliki طuliba kul bibayinatin ayb sheekhu wuxuu yidhi wain idacaa hadduu sheegto raddaha inuu ku celiyey ammaanadii calىa man itamanahu axadkii aaminay sudiqa waa la rumayn ninka ammaanada hayay biyamiini dhaartiisa lagu rumayn maxaa yeelay adaa marka hore waxna igu ammaanaystay ina aaminay agga mar haddaad aamintay aniguna waxaan sheegahaya inaan kuu soo celiyey ee i aamin warkuu halkaasuu taagay horana waynu soo maray idaa daara الnisaacu bayna اlamiini wاlmu'tamini sudiqa alamiinu aw اlmu'tamanu waxaan leenahay fii dacwa اraddi wاtalaf waa inaga soo maray tafsiilkan wuxuu yimid asagaa sabab sheegay daahir ah ama khafi a sheeg hadduu sababba sheegi lahayn waynu soo marayo waa la rumayn lahaa sudia biyamina iska ahay dhaarta maxaa keenay wuxuu sheeganayaa asal wax khilaafsanoo mudaca calayhi wey dhaarta saasaa looga rabaa dhaarta saasaa looga rabaa amase wuxuu sheegay alradda calaa hayrihi wuxuu yidhi hantidii lagu ammaanaystay ninka ii dhiibay baan u dhiibay ama adiga lagu ammaanaystaan kuu celiy taasoo dhammaatay hadda wuxuu leeyahay maye waxaan u dhiibay hantidii oon ku celiyey nin hebel baan kuugu dhiibay islaantadii baan kuugu dhiibay wakiilkaadii baan kuugu dhibay walaalkaa baan kuugu dhibay kawaariihi wuxuu waxaan u dhiibay wiilkaadii ku dhaxay lahaa odaygii baa maalan dhintay war hantidii keen baa le wuxuu wiilkiisaan u dhiibay aabbihii baan u dhiibay xaaskiisii baan u dhiibay aw mase iddacaa wuxuu sheegtay waaritulmuudaci ammaana loo dhiibe kii dhaxay lahaa ayaa wuxuu sheegtay alradda ammaanada inuu ku celiyo cala mar ninkii wa lagu ammaanaystaba wuxuu sheegayaa inuu ammaanada u dhiibay axad kaloon ahayn ciddii wax ku ammaanaysata marna ninkii wax loo dhiibtay kii dhaxay lahaa ama wakiilkiisi baa le ammaanada anaa qaado ku celiyey ninkii inoo aabbo kuusoo dhiibay waa suuradaas awdaca wuxuu ku sii ammaanaystay cinda safarihi markuu safrahay amiina nin la aaminayo dan baa isoo daruuro safar baa igu yimid nin baa hantidan waa ammaane intaad qaaddo hebel igaga si fadaca alamiin amiinkii labaad way la socaada amiinkii u dambeeya wuxuu sheegtay alradda hantida inuu ku celiyey cala almaaliki maaligii hore tuuliba kullu mid walba saddexdooduba waariu lmudaci iyo iyo muudci laftirkiisee lahaa alaa ayrihi calaa ayri mxuu aha almaalik ku celiyey lahaa iyo markuu safaray ammiinkii wax loo dhiibay saddexduba kullun bibayinatin makhraati baa laga rabaa mid walba makhraati baa laga doonaya waad soo marteenoo waa inagii soo maray qowluhu tacaala fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum iyo faidaa dafactum ilayhim faashhiduu calayhim mar haddaad u dhiibtaan maxaa la yidhi makhraatibaa loo baahan yahay halkaa waxaa ka muuqata mar walbood xoolihii waan dhiibay ama maaligii lahaabaan u dhiibay aad sheeganayso waa in makhraati la helo duuliba kul midbayina ta waxaa kaloo marka laga fahmoo la yidhi ninka wax dhiibahaye amiinka waa wuxuu u dhiibahayaa ilaa hayri man itamanahu maxaa yeele wasigu ilaayaddu wasi bay ka hadlaysay wixii la halmaale wasigu markuu leeyahay hantida waxaan u dhiibay caruurtii aan u haye safiihi baan u dhiibay maxjuur calayhi baan u dhiibay yaa aamina wasiga xoolaa u dhiibay weligii horay ama muusigi baa u dhiibay wuxuu wasigu sheeganaya alradda calaa hayri man itamanahu axadaan aaminin inuu wax ku celiyey aayaddu taasay ka hadashay aayaddu marka wax kale ma aqbalin waxay aqbashay bayino kullu man iddaca aradda calaa hayri man itamana ulub bayina wey meesha aad soo tiraadeen idaa daara الnisaacu bayna اlamiini wاlmu'taman sudiqa fii dacwa raddi watalaf cagsigeeda wey mar walbo uu sheegto axadku inuu hantidii ku celiyey ruuxaan asaga wax u dhiibanin maxaa laga rabaa makhraati dhaar laga yeeli maayo qur-aankaa ka diiday macnahaasaa meesha ku jira asal marka weyn oo muxuu ahaaye usuulka ana way meesha way ku jirtaayo alaslu horta waa cadam اradd wاlaslu waa cadam اlqabd laakiin haddaan amiinka raddigiisa iyo dhiibidiisa iyo wuxoo dhan aan laga aqbalin asalka ammaanadaa buraysa amiinku markuu le wuxuu waan kuu soo celiyey iyo wuu dhintay kulli maxaana waa la aqbalahayaa biyamiinihi marna dhaarba looma baahno hawshaas waxaan leenahay waa khuruuj can اlusuul alaslu waa cadamu radd اlamaana wاlaslu waa cadamu اlqabdi usuushaaso dhan waxaan ooga tagnay xifaadan liasli amaana wadiicadii iyo ummadda is-aaminkeedii iyo hanti isku dhiibashadii inaysan burburin haddii la yidhahda nin walba wax lagu aaminay ammaanada uu qaado hadduu dhawaan celi laga dhegaysan maayo hadduu dhaho way dhunta wakhis laga dhegaysan maayo ammaanaba laba qaadeenba asalkan markas usan u dumin min usuul اdiin ah waxaa la yidhi amiinku waa yusadaq fii dacwa اraddi wاtalafi ilaa inuu beeniyo wax cadba mooye waxay ka duulaysaa marka qaacida usuulka la yidhahdo kullu takmilatin caadat ila اlasli biاlibطaali lam tuctabar kullu takmila shardi walba iyo dhammaystir walba iyo wasf walba wax buuxiya kullu takmilatin caadat ila اlasli biاlibطaali lam tuctabar haddaan dhahno alaslu cadam raddi wey iyo cadam mxuu ahaaye atalaf weeye waxba lagaa dhegaysan ammaanadii keen bartaa soo dhig waxaa dumahaya baab alwadiic oo dhan baa dumaya asalkii ammaanado dhan baa khasaaraya xoolihii baaban yaan laisku simaynin oon la kala qaadayn oon lais aaminin marka saasaa loo tuuray usuushaa looga tegay kullu takmilatin caadat ila اlasli biاlibطaali lam tuctabar ayib saas wey aan ka gudba intaa ayada sheekhu wuxuu uhi wajuxuuduha ammaanada diidadeeda muxuu idiin qoray aw iddaca aw iddacaa wuxuu sheegtay waari اlmudaci a wey waalidku see maaligoo ugu celin waaba aabbihii asagaba hantida aadanaya waalidku waba celinhay waalilmaali asaga ninka wa loo celin laha loo keeni lahaaye ninka celin lahaa ma aha marka deelka in la kordhabaa saa iska sax insha allah wajuxuuduha juxuud lcaariya cafan wadiica ammaanida oo la inkiro bacda alab اlmaaliki ninkii lahaa oo kaa kadib mudaminu dandhow keenaya mudamanun ba an dhighaya laakiin mudaminun baa ku fiican dhiba mala maxaa idin dhigan ah, in la hoos dhigaa wanaagsan idan hantidii aan kuu dhibta ammaanadayd baa tihi warhaswaaline yaad i moodaanow weligay baana ku arag makhraatiyaal baan soo qotomiyey oo inaad daalimtaa caddaatay kadibna hantidii baa halaagsantay ama inay dhimatay baad sheegatay ama dhib baa soo baxay waa laguu lehay lann jaxdigaad muxuu keenay jaxdigii inkiridda aad inkirita kadibna makhraatisanka laguu geliyey waxaa ku caddaata inaad khaa'in tahay marka xoole waa lagaa rabaa wey wajuxuudaha bacda alab almaaliki mudaminun sidaas waxaan laga soo rebaya amar hal mascalo markuu u diido hilmaan darteed idaa jaxadaha nisyaana wuxuu waxba imaadaan dhiiban kadib baruurwaan xusuustay walaalow raalli ahow qalbigi ma hayo baryahan waxaa weeye maskaxihii baana gubto wax ma hayno stress baa jire waad ii dhiibtay waa taantidii markaasuu yidhi maaligina allalaha waa runta waan kugu aqana weligaabaa wa hafi jirtay hanfadaad ahayd asna wuu tasdiiqiyey marka ayada laga dandhabi maayo ida daca اnisyaana uma sadaqahu اlmaaliku lam yudaman laakiin wix inta aan ka ahayn tadmiinkaas wuu laazimhayaa biljaxdi lanna waa khiyaano wallahu aclam